aakharo ku arkayaani min hayri ictiqaadi tajsiimi jismi ictiqaadintii la'aanteed bay ahaatay fillaahi alla dhexdiisa lagu ictiqaadiyo wala taxdiidi wala ictiqaadi taxdiid xadidid iyadoon la ictiqaadinin lahu alle laakiin yarawnahu walaakin yarawnahu allay arkayaan mu'miniintu jalla wacaza biacyunihim indhahooday ku arkayaan calaa maa yashaa'u siduu doonay u arkayaan huwa isagu bilaa kayfin qaab la'aanteed yacni bilaa takyiifin aw bilaa kayfin naclamuhu ayb jumladaasi ama fiqradaasi sheekh wuxuu ku taqyiidinayaa ee masaladii ru'yat اllahi tabaaraka wa tacaala fi laakhira marka laba qeyd buu daba dhigay oo ah markaan leenahay ilaahay aakhare way arkayaan mu'miniintu macnaheedu ma aha inaan ictiqaadinayno in uu alle jismi yahay ama in uu xadidan yahay oo taxdiid la ictiqaadinaya maaha yacani markaad ru'yada sugayso laabudda min nafyi tajsiim wa nafyi taxdiid saasuu wataa macnaha yacni jismina waa inaadan ilaahay ku sheegin xadididna aadan ku sheegin ayib tajsiimku waa inaad shayga ictiqaadiso ama aad ka rumayso inuu jismi yahay jismigana waa kelimo ay mutakalimiintu keeneen isticmaalkeeda ahlulkalaamka iyo falaasifada iskale amaa qur'aanka kuma imaanin yani lam yarid isticmaaluha laa fi اlqur'an walaa fi الsunna walaa fi kalaami الsalaf ee waxaa isticmaalay mutakalimiinta iyo falaasifadaa isticmaalay oo macnay u yaqaanaan musطalax mucayana oo iyagu macno khaasa u yaqaanaan oo jismiga marmar waxay yidhaahdaan maa tarakaba min أجزاء laa tatajaza'u abada wa hiya aljawaahir اlmufrada yani musطalaxaad yani waxa weye kalaamiya waay ayb jismiga waxay yidhaahdaan waa wixii qaybo iska saaran gaballo isu tegey wixii ka samaysan bay jismi u yaqaanaan gaballadaas ama qaybaha uu ka kooban yahayna qayb qayb marka la yidhaahdo qayb kasta ma qaybsami karto wixii aan qaybsami karayninoo ajsaadaa yaryarka jidhku ka samaysan yahayna qayb kasta waxay u yaqaanaan yacani oy dhahaan aljawharatu almufrada iyadana waa mustalaxay iyagu leeyihiin way macna marka jismiga mar waxay yidhahdaan aljismu maa yushaaru ilayh wixii farta lagu fiiqoo la tilmaami karaa jismi la yidhahdaa bay dhahaan mar waxay yidhahdaan aljismu huwa maa qaama binafsihi wixii naftiisa gooni ahaantiisa u taagan oon cidna ku tiirsanayn waxaasoo dhan waa yaani tacaariif iyagu ay ku tacriifiyaan laakiin warka murtidiisu waxa waay kelimat ljismi iyo kelimat alxad iyo kelimat aljiha kelimaadkaas aan qur-aanka iyo sunnadu isticmaalin laa nafyan walaa ihbaatan in la isticmaalo ma habboona sidaas daraaddeed imaamku inuu iska daayay yaa fiicnayd maxaa yeelay mutakallimiintu markay isticmaaleen ayagu waxay u isticmaalaan macno ay u wataan inay sifaatka ilaahay ku diidaan maalan nafyu ljismi markay anfinayaan oy leeyihiin ilaahay jidh ma aha bimacnaa waxay rabaan inay u maraan nafyu sifaat inay ilaahay sifaadkiisa ku diidaan ayay u isticmaalayaan saas daraaddeed baa yacani sifaadka ilaahay oo la sugo mutakallimiintu waxay u yaqaanaan tajsiim bay u yaqaanaan ahlu sunnaha sifaadka ilaahay sugana waxay ku magacaabaan oo ku dacaayadeeyaan inay mujasimo yihiin saasay macana yacani waa kelimaadka dacaayadda ah ee muhbitatu sifaat ama yani sifaadka rabbi sugidooda iyo dadka suga iyo ahlu sunnaha kelimaadka ay ku caayaan ee ku dacayadaan wax kaga sheegaan waxaa ka mida ah, waxay dhahan waa mujasima mujasima maxay ka wadaan bimacnaa sifaatka ilaahay haddii la sugo waxaa ka dhalanaysa ilaahay inuu jismiya sidaas daraaddeed sifaatkay sugeen waxay sugeen jismi bay sugeen halkaasay marka marinayaan marka kelimadan anfinteedu waxaa laga fahmayaa in badan ay ka fahmayaan nafyu sifaat ihbaatinteeduna ma soo aroorin mar haddayna laa nafyan walaa ihbaatan lam tarid fi lqur'aan walaa fi sunna walaa fi kalaami salaf waxaa fiican in laga gaabsado saas maanaa wakadalika taxdiidka taxdiidka taxdiidku laba macnuu yeelan karaa allah tabaaraka wa tacaala xad kooban oo xadaysan oo makhluuqiisu uu dhinacyaha ka jiro oo ixaateeyey macnaha haddii laga wado waa macno faasida haddii laga wado yacni eh, taxdiidka iyo jihada laga wado ilaahay dhinacuu jiro laga wadana dee waan soo baranay taa iyada oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kor buu jiraa yani saas way macnaha yacni carshigiisuu ka sarreeyaa addoommadiisana waa ka sarreeyaa tabaaraka wa tacaala taa iyada hadal kuma jiro marka kelimaadkani sidoodaba yani waa kelimaad oo eh, taxtami almacaani taxtami almacaani baatila waqad taxtami almacaani saxiixa qad yuraadu biha macnan saxiix wa macna baatil mar hadday sidaas tahay inaan la isticmaalin baa fiican oo laga gaabsado sidaasayna a'immadu sunnadu kaga gaabsan jireen marka keliya in la yidhaahdo la sugo ru'yat ru'yatullahi fi alaakhira laakiin kayfiyada iyo qaabka allahu aclam soo ma ru'yat ru'yatullahi fi laakhira waa haabita laakiin kayf allah tabaaraka wa tacaala addoommadiisa waa ka sarreeya wayna arkayaan indhahoodayna ku arkayaan nicmayna u tahay raaxay u tahay inay arkaan intaa wixii kasii siyaasan ma jismima ma xadba waxaasi waa war falaasifo waay war mutakalimiin way ka bax marka wadalika arrinkaasina min hayri ictiqaadi tajsiimi dalika arrinkaa oo aragtida alla aakhare la arkayaa oo mu'miniintu arkayaana min hayri ictiqaadi tajsiim jismiyeyn iyo jidh ka dhigid iyadoon la ictiqaadinin iyadoon jidh iyo yacni aan iyo jismi aan loo ictiqaadinin fillaahi alle walataxdiidi iyo xadidid iyadoon loo ictiqaadinin lahu alle iyadoon la ictiqaadinin inuu xadaysan yahay oo macnaheedu waxa weeyaan marka la fiirinayo inuu xad leeyahay go-an shayga xadla yani waa shay meeluu meeluusan dhaafin leh marka walataxdiidi lahu kelimadaa waxaynu nidhi waxay u isticmaalaan mutakalimiintu in ay jihatul culuwiga rabbi jiro kor inuu jiro inay ku diidaan marka taxdiidka sax ilaahay wax xadaya ma jiro isagaa addoommadiisa kooba laakiin isaga lama koobo qur-aanka kariimkaa taa iyadaa tilmaamay rabbi wax makhluuqoo koobi kara ma jiro laakiin isagu makhluuqiisa rabbi tabaaraka wa tacaala waa koob taas waa sax laakiin taxdiidka kale ee laga hadlayo lam yarid laa nafyan walaa ihbaatan in laga gaabsadaa fiican marka walaakin yarawnahu allay arkayaan jalla wacaza biacyunihim indhahooday ku arkayaan calaa maa yashaau siduu doonayna u arkayaan huwa isagu bilaa kayfin bilaa takyiif bilaa kayf kayfiyada lama yaqaano saas daraaddeed nebigu sal lla lay slam markuu yidhi allah waxaad u arkaysaan kamaa tarawna alqamara fii laylati اlbadri laysa duunahu saiib laysa duunahu saxaab macnaheedu ma aha allah iyo dayaxoo la ysku shabahayo ma aha inamaa huwa tashbiih yani alru'ya biاlru'ya laa tashbiiha almar'iyi bilmar'iyi waay ma aha macnaheedu in labada la arkayo laysku shabahayo oo alle iyo dayaxa ee waxa laysku shabahayo waa aragtida dayaxa aragga aad arkaysaan iyo aragga aada la arki doontaan labada arag baa isshabaha maqsuudku waa kaas wey macnaha ee alla tabaaraka wa oo leanna kayfiyadii baan la garanayn wa huwa bilaa kayfin waay wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ahlulxadiidku ina aliimaana iimaanku qowlun waa hadal wa camalun iyo camal wa macrifatun iyo garasho yasiidu wuu ziyaadaa biaacati daacadu ku siyaadaa wayanqusu wuu nusqaamaa bilmacsiyati dembigana waa ku nusqaamaa waman kahurat ruuxii ay badato daacatuhu daacadiisa asyadu wuu ka siyaada badan yahay iimaanan xagga iimaanka miman cid buu ka siyaada badan yahay huwa isaguba duunahu isaga ka sokadiisa ah fi taacati daacada dhexdeeda ruux daacada kaga sokeeya oo kaga liita kaasaa ka iimaan badan oo iimaankiisu ka siyaasay masaladani waa masalatu liimaan waana masalada uu leeyahay muxuu ahaayey eh, yani ay mu'alafaad fara badan ay culimmada sunnadu ka qoreen waana waxay ka mid tahay eh, masaa-isha eh, usuusha ah ee khilaafku uu ku dhex maray bayna ahli الsunna wa bayna alfiraq اdaalla yacni firqooyinka lunsan iyo ahlu sunnaha meelaha lagu kala tegay bay masaladan ka mid tahay masalatu اliimaan iimaan maxaa la yidhahdaa iimaan muxuu yahay iimaanka hal la qeexaad marka la yidhahdo maahiyadiisu maxay tahay muxuu ka kooban yahay masaladaa way macnaha kutub badan bayna ka qoreen musanafaad khaasay culimadii sunnadu ka qoreen masalan aliimaan libni abi shayba oo kale iyo iimaan libni manda iyo iimaan libni manda iyo alimaan lilcadani alimaan libni taymiya wahayrihim yani waxa weeyaan kutub fara badan oo gooniya bay masalatuliimaan ka qoreen culimada sunnada waxayna isku waafaqsan yihiin mabda'a hadda uu sheegay sheekhu ahlusunna waljamaaca ama salafka ama ahlulxadiidka madhabkoodu waxa weeye iimaanku wuxuu ka kooban yahay qowlun iyo camalun iyo macrifa macrifadu bimacnaa ictiqaad waay garashada qalbiga oo inuu shaygii ictiqaadiye ah carabka oo ku dhawaaqa xubnihii oo sameeya waa intaa yacani waxa weeyaan intaasi markay kulmaan baa iimaan la yidhaahdaa sida imaamu shaafici caleyh raxmatullahi ka sugan saddexdaasi mid laga kaaftoomi kara ma jiro tiirarka iimaanku waa intaa ruuxu intaa marka laga helo buu iimaankiisu saxaya oo inuu qalbigiisana ka ictiqaadiyo shaygii qalbiga geliyo carabkana ku dhawaaqo shahaadateynka ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamadu rasul carabka uu cabiro wixii qalbiga ku jiray kadibna inay xubnuhu la yimaadaan wixii laga rabay inay la yimaadaan saddexdaasi markay israacaan baa waxaa la yidhahdaa waa iimaan marka maxaa soo gelaya yacni e, e, alqowlu min aliimaan wa acmaalu aljawaarixi min aliimaan kulligood markay isu tagaan bay marka iimaan noqonayaan saasay ku qeexaan ayib yani waxay yidhahdaan yani eh, ictiqaadu اlqalbi iyo qowlu lisaan iyo camalu ljawaarix culimmada sunnada qaar ka mida waxay ku gaabsadaan qowlun wa camal marka waxaa soo gelaya qowlun wa camal qowlunta waxaa soo gelaya qowlu lqalbi iyo qowlu lisaan camaluntana waxaa soo gelaya camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix markii saa loo gaabiyo qowlun wa camal qaarkood waxay ku daraan waniyatun waniyatun oo markaas iyaduna ikhlaaskii bay noqonaysaa qaarkood waxay ku daraan wa sunnatun oo markaa waxay noqonaysaa intaasiba markay kulmaan waa inay dariiqii nebiga ku socdaan salawatu rabbi waslamu caleyh marka haddii la gaabiyana macaanidaasoo dhan way soo wada gelayaan haddii la tafsiiliyana amyada a'immada qaarkood say sameeyeen way ka sii fiican tahay oo kelimaba markaa macno madax bannaan bay faa'idaynaysaa macnaha ayb wuxuu leeyahay alimaam ibn cabdilbar fi tamhiid wuxuu leeyahay ajmaca ahlu اlfiqhi wاlxadiid cala ana aliimaana qowlu wacamal yacni fiqhiga iyo xadiidka culimmadoodu waxay isku waafaqeen iimaanku inuu yahay qowl carabka lagaga dhawaaqo camal xubnuhu sameeyaan walaa camala ibla biniya camalna ma jiro ilaa niye mooye oo ictiqaadkii qalbiga macnaha caziimatu اlqalbi ama qasdu اlqalbi macnaha wاliimaanu cindahum yaziidu biالطaacati wayanqusu biاlmacصiya yacni fuqahada iyo muxadisiinta agtooda iimaanku taacadu ku siyaadaa macsiyadana waan ku nusqaamaa waالطaacaatu kulluhaa cindahum iimaan daacada oo dhan wax alla wixii khayreed samaynayso cinda ahli اlxadiid wa ahli اlfiqhi ijmaacooda waxay ka mid tahay iimaankay ka mid tahay wax kastoo samaynayso waa qayb iimaankii ka mid haddaad salaad sunna aad tukanayso iimaankii bay ka mid tahay salaad waajiba iimaankii bay ka mid tahay sakadii iimaankay ka mid tahay xajkii iimaankuu ka mid yahay alamru bilmacruuf wannahyi cani almunkar iimaankiibuu ka mid yahay daaco kasta waa qayb iimaanka ka mid a iimaankii oo kordhaya waay waa gaballo iimaanka ka mid a marka iimaanka markuu ruuxu daacada badsadana waa siyaadayaa markuu macaasi iyo dunuub galana waa isdhimayaa waa nusqaamayaa oo macaasidu way way dhimaysaa manaa way nusqaaminaysaa madhabkoodu sidaas ayib sheekhu islam ibnu taymiya aleyh raxmat ullahi kitaabkiisa kitaabu liimaan buu masalada aad ugu tafsiiliyey wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu ina aliimaana qowlun waay waa odhah carabka laga yidhaah wa camalun samayn xubnaha laga sameeyo wa macrifatun garaso garasho uu qalbigu garto ictiqaad uu qalbigu ictiqaadiyo waay saddexdaas ayaa la yidhahda ayib maxaa dhacaya haddii uusan ruuxu qalbiga keliya ka ictiqaadiyo qalbiga keliya laakiin carabka uusan kaga dhawaaqin camalna uusan la imaanin mu'min ma ah mu'min wey la dhihi maayo wa kadalika hadduu qalbiga ka ictiqaadiyo carabkana kaga dhawaaqo laakiin inuu camal ahaan ula yimaado diido salaad ma tukanayo waxba lama imaanayo camal lama imaanayo qalbigaan ka rumaysnahay shahaadataynkana carabka waa kaga dhawaaqaya iyadana mu'min maaha waa inuu camal la yimaado markuu camalka la yimaado ayuu marka noqonayaa muxuu ahaayey iimaankiisu uu sax noqonayaa ayib waxaa laga wadaa markuu tamakuno marka hore islaamku ruuxu soo gelayo wuxuu ku soo gelayaa ictiqaadka iyo dhawaaqa cabirka cafar carabka u ka cabirayo intaasuu islaamku soo galay laakiin markuu islaamka soo galo waa inuu camalkii laasimka ahaa ee iimaanka ku xidhnaa iimaankuna uusan la'aantii asaxaynin waa inuu camalkii la yimaado hadduu camalkii la imaan waayo macnaa iimaankiisu waa buraya way macnaha saddexdaasi marka ma kala maarmaan waa inay jiraan macnaha oo ruuxuu la yimaado wey markaasuu iimaankiisu sax noqonay ayib waxaa khilaafsan masalada iyadaa firaqda daallada qaar waxay yidhaahdeen aliimaanu huwa tasdiiq iimaanku waa uun rumayn bas saas way macanaha qalbiga uun ma ka rumaysan tahay waad iimaan mu'min baa tahay warkaasi waa warka nimanka la yidhaahdo murji'ada qolana waxay yidhaahdeen aliimaanu huwa alictiqaad wa qowlu llisaan qalbiga ka ictiqaadi carabkana kaga dhawaaq bas camalku iimaanka laasim uma aha arkaantiisana ka mid ma aha adoon camalba samaynayn baad mu'min noqon kartaa madhabkaasina waa madhab baail ah madhab ahlusunna waa kaas saddexdaba in la kulmiyo su-aasha taagan waxay tahay marka camalka ictiqaadka qalbiga la garay carabka waxa lagaga dhawaaqayana waa shahaadateynkiioo la garay camalka dhammaantii iimaanku ka mid yahay baa layidhi laakiin midda muhimka in la ogaado baa waxa weeye camalka iimaanka ka mida ayaa qaybsamaya saddex buu qaybsamaya camalka qaar ka mida waa rukni la'aantii uusan iimaanku asaxaynin qayb ka midana waa waajib ka tegiddiisa uu iimaankii nusqaamayo laakiin uusan iimaanka asalkiisii ma burayo qaybta saddexaad ee camalka ka midana waa mustaxab oo waa sunno oo iimaankii hadduu ruuxu la yimaadana iimaankiisii waxbuu ku kordhinayaa hadduu ka tagana nusqaan weyn iimaanka uma geysanayo warkaasi waxa weeyaan waa mustaxabbaadka iyo sunanka iyo nawaafisha wa acmaashu marka intaasay u qaybsamaysa camalka rukniga ah ee la-aantii uusan iimaanku asaxaynin waa kee waa camal kasta oo ka tegiddiisa nusuustu sheegtay in lagu gaaloobayo gaalnimadaana laga wado gaalnimadii mukhrij min almilla ahayd camal kasta oo nas ku soo arooray ka tegiddiisu inay gaalnimo tahay gaalnimadaasina tii weynayd laga wado camalkaasi waxaan leenahay waa ruknun min arkaani aliimaan camal kasta oo nusuustu sheegtay ka tegiddiisa in aan lagaga baxaynin diinta laakiin ruuxii dembi loo qorayo camalka noocaasina waxaan leenahay waa waajib laakiin wujuubkiisu iimaanka tegiddiisu iimaanka umu nusqaamin mooye iimaanka asalkiisii ma burinayo wixii intaa aan ahayna wuxuu noqonayaa acmaasha iimaanka siyaadinaysa laakiin aan dhaawacayn sidaa waxaa la mid a sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu sharxayo waxaa la mid a oad uga qiyaas qaadanaysa oo mihaalaad fahmi karta ku ah xajka oo kale ama arkaantao dhanba arkaanto kale xajka masalan wuxuu leeyahay acmaashiisa qaar waa arkaan haddaad ka tagto xajkaagii waa buraya soo ma qaarna waa waajibaad oo haddaad ka tagto waxaad u baahan tahay xajkaagii naqsi baa gelaya inaad kabto laakiin asalkiisii ma burayo qaarna acmaasha ka midana waa mustaxabbaad iyo nawaafil oo xajkii ma dhaawacmayo dhibna ma soo gaadhaya haddaad la timaaddo se ajir siyaada ah baad ku helaysaa soo camalku saa uma qaybsamo camalka iimaankuna intaasuu u qaybsamaa camalka iimaanku intaasu u qaybsamaa daabidka lagu kala garanayana waa in nusuusta loo noqdo wixii nasku ku tuso inuusan ka maarmaynin iimaanku asalkiisu ka maarmi karin waxaan leenahay waa ruknun min arkaani اliimaan biduunihi laa yasixu liimaan baan leenahay wixii camal ah ee nusuustu ku tusto haddii laga tago inuusan iimaanku buraynin laakiin dembi ah marka waxaan leenahay waa min waajibaati aliimaan waa acmaasha waajibka ah oo iimaanku u baahan yahay laakiin asalkii iimaanku ma burayo haddii laga tago wixii intaa ka soo hadhayna waxaan leenahay waa acmaal mustaxabba ah iimaanka siyaadinaysa haddii laga tagana aan iimaanka dhib u geysanayn sidaas way macanaha yacni waxa weeyaan masaladaasi waa masale murankeeda iyo doodeeda iyo yani mu'alafaadkeeda iyo niqaashkeeda waayahan aad u badan yahay wey macnaha masalatu liimaan iyo muxuu ku asaxaa iyo yani wax weeyaan saas weeyaan marka macnaha saasaa laga wadaa ayib qodobka labaadi waxa weeyaan iimaanku inuu siyaado oo nusqaamo waa qodobka labaad iimaanku waa siyaadaa dadkuna iimaanka waa ku kala siyaas waa ku kala badan yahay qur-aanka kariimkaa tilmaamay inuu iimaanku siyaado liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iimaanku waa siyaadaa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana meeshaa waxaa laga fahmay marka dadku iimaankoodu inuu kala xoog badan yahay kalena siyaadsan yahay iimaanku waa isdhimaa waa duugoobaa xadiidkii mustadrak ulxaakim ku yimid ina aliimaana yakhlaqu fii jawfi axadikum waa duugoobaa kamaa yakhlaqu athawbu sida maradu u duugowdoo kale marka iimaanku waa duugoobaa waa nusqaamaa waa isdhibaa waana siyaadaa maxay tahay maadada siyaadisa maaddada siyaadisa waa daacada markaad khayr la timaaddo daaco la timaaddo camal la timaaddo qowl la timaado iimaankaagii baa kobcayoo siyaadaya maaddada nusqaamisana waa macsiyada iyo dunuubta mar kastoo dembi gasho iimaankaagii baa hoos u dhacaya ilaa marka dambe ay dhici karto inuu kugu soo hadho un asluliimaan waa midda ay ku xidhan tahay xadiidkii nebiga sal lla lay slam laa yazni الzani xiina yazni wa huwa mu'min walaa yasriqu الsaariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min ruuxu markuu xadayo mu'min ma ah markuu e, zinaysanayana mu'min maaha maxaa laga wadaa bimacnaa waxa weeyaan iimaankii kaamilka ahaa ee xumaantan ka celin lahaa baa meesha ka baxay wuu isdhimay shaygu hadduu isdhimo dabcana wixii uu celinayey ma celinayo soo ma yacani waxa weeyaan xadhigga ama xakamaha hadduu dabco ma kuu celinayaan yacni shaygii kuma celinayo direegga baabuurku hadduu dabco ma celinayo soo ma waa fakanaya sidaas daraaddeed iimaankii markuu dabco wuxuuse ruuxa ka celinaynin wuxuu ka celin lahaa hadduu dhammaystiran yahay marka iimaankii ayaa la anfiyey waxaa la anfinayana asluliimaan ma ahee kamaalkii iimaankaa la anfinaya ama yani waxa waajibkiisii baa la anfinaya saas way maanaa ama asalkiisii lagama anfinayo ruuxu wax diinta ka saara inuu gala mooyaane dee macaasidaasi diinta kaga bixi maayo sida inoo soo socoto macnaha ayib masaladaasi marka waa masale ijmaaca ahlusunnaha iimaanku inuu nusqaamo oo isdhimo kala gedisan yahay kala badan yahay kala yaryahay ehelkiisuna ay ku kala badan yihiin sidaas way macnaha ayib wayaquuluuna waxay yidhi waxaa khilaafsan firaqda luntay qaar ka mida oo qaba iimaanku waa hal shay oo aan isbedelin aan nusqaamin aan siyaadin dadku aynan waxba iskula dheerayn dheeraynoo isku mid ka yihiin waa masalada ay yidhaahdaan maalan nimanka la yidhahdo murjicada iyo qolyaha la midkaa waxay yidhaahdaan iimaanku dadka oo dhan waa isku iimaan malaa'igta iyo ambiyada iyo rususha iyo xusaadda muslimiintu iimaankoodu waa isku darajo saas daraaddeed malakul jibriil iyo mu'minka muslimiinta ugu dembi badan waa isku iimaan bay qabaan maxaa yeelay dembigu iimaanka wax uma geysto waa hal shay oo ama wuu wada joogi ama wuu wada tegi mooye wax yacni waxa weeyaan aqbalahaya inuu isdhimo ama siyaado ma aha bay dhaheen saas way macanaha marka waa waa murji'ada amaa khawaarijta iyo nimanka la yidhaahdo muctasilada iyo iyagu waxay qabaan khawaarijta khaasatan sida ahlu sunnahoo kale ay qabaan ahlu sunnaha sidoo kale waxay qabaan tacriifka marka la yidhaahdo way kusoo dhawaan waxay leeyihiin iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad laakiin iyagii ahlu sunnuhu waxay ku kala tegayaan ahlu sunnuhu waxay qabaan sax iimaanku intaa ha ka koobnaado laakiin wuu isdhimi karaa waa nusqaami karaa waana ziyaadi karaa saas daraaddeed ruuxa isagoo iimaankiisii nusqaamay oo dembi galay buu mu'min yahay ayagu waxay leeyihin maya intaas buu ka kooban yahay waana hal shay isma dhibo isma nusqaamo ma siyaado haddaad la timaaddo khalad ama dembi weyn aad gashana asalkiisii baa buraya annaga maxaan leenahay ahlu sunnu waxay leeyihiin wuu nusqaamaya maalan mu'min buu ahaa yacni qalbigiisa iyo carabkiisa iyo arkaantiiyo waajibaadkii intaba waa la imaanayay zinaa ka dhacday walciyaadu billah zinaa ka dhacday ahlu sunnuhu maxay leeyihiin zinadaasi waa macsiyo waxay dhintay oy nusqaamisoy dhaawacday iimaankiisii laakiin mayna ka saarin diintoo gaal ma noqonin maxaa yeelay iimaankii baa shay qaybsami karaa agtooda shay yaqbal atajazu waa qaybsami karaa waa shay qaybina joogi karto qaybina ay tegi karto sababtiisii haddii la helo maxay leeyihin khawaarijta iyo muctazaladu waxay leeyihiin soo dembi weyn maadan gelin haa dembigaa weyn iimaankaagiibuu ku dhufanayaa kadibna isagiioo dhan buu baabi'inaya saas daraaddeed waad gaaloobi dembi weyn haddaad gasho waad gaalooday haddaad zinaysato waad gaalooday haddaad waxadda waad gaalooday haddaad ruux disho waad gaalowda haddaad wax xamato waad gaalowda maxay tahay gaalnimadan faraha badanee dadka aad saarteen waxay leeyihiin leanna waxa weeye waxa meesha yaallaan qaybsami karinoo haddii qaybi tagto qaybtii kalena waa tagtay wax kala hadhaya maaha meesha marka ay ku kala baxayaan ahlu sunnaha iyo khawaarijta iyo muctasiladu waa haggaa ayagu waxay qabaan waa juzun laa yatajaza walaa yaqbalu tajzi'a aslan laa yanqus walaa yaziid nusqaan ma aqbali karo mana siyaadi karo waxba dadku is hal mid hal shay waa shaygaas ama wuu joogi ama wuu tegi lakiin ahlusunna waxay leeyihiin sax waa qowl waa camal waa ictiqaad laakiin wuu qaybsami karaayo hadduu dembi yimaado qayb buu yuu burinayaa qayb iimaankii ka mida ayuu nuskaaminaya laakiin asalkii iimaanka waa jira oo ruuxii weli waa muslim macna masaladu marka waxa weye xawla haada ayaa laysugu isugu khilaafsan yahay madhab ahlusunna waljamaca marka waa sida iimaanku waa qowl camal ictiqaad wuu siyaadaa haddii daaco la helo wuu nusqaamaa hadday macsiya timaado sidaas way macnaha wuxuu yidhi sheekhu waman kaurat ruuxay badato daacatu daacadiisu badato asyadu mid siyaado badan weeye iimaanan xagga iimaanka minman cid buu ka siyaado badan yahay huwa isaguba duunahu isaga sokodiisaa fi taacati daacada dhexdeeda cid daacada kaga hooseeya isaga iimaankiisu waa ka siyaasanya saas way macnaha oo yani waxa weye macrifaduna waa kala badan tahay camalkaana waa kala badan yahy bal waxaaba soo aroortayba qur-aanka kariimka alla tabaaraka watacaala in uu acmaashii iimaanku magacaabo wamaa kana allahu liyudiica iimaanakum ah, iimaankiinna ilaahay mid dayacaya ma ah iimaanka maxaa laga wadaa bimacnaa salaatakum baa laga wadaa ile waxay kusoo degtay qisadii markii qiblada la bedelay qibladu baytulmaqdis baa markii hore loo tukan jiray markii la bedelay oo kacbada loo bedelay ayaa waxay isweydiiyeen saxaabadu muddo dheer dadkii u tukanayay xagga baytulmaqdis salaadoodiiba xusay noqonaysa markaasaa waxaa soo degtay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum salaadiinnii aad baytulmaqdis u dukateen alla ma dayacayo salaaddii maxaa lagu magacaabay marka iimaan baa lagu magacaabay saas way maanaa acmaashoo dhan marka iimaankay ka mid tahay acmaashoo dhan waa wada iimaan saas way maanaa ayb wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu ina axadan ruux oo min ahli tawxiidi ahlu tawxiidka ka mid a iyo waman cid yusallii tukada ilaa qiblati lmuslimiina muslimiinta qibladooda xaggeeda u tukada ka mid low irtakaba hadduu sameeyo denban dembi hadduu sameeyo aw amase dunuuban ama dembiye uu sameeyo kaiiratan oo fara badan sakaa'ira dembiye yaryar aw kabaa'ira ama dembiye waaweyn ah maca aliqaamati isaga oo ku negi oo ku sugan cala altawxiidi lilah tawxiidka ilaahay loo keli yeelo xaqiisa asagoo weli ku sugan oo aan ka gudbin haddii uu waxaa la yimaado waaliqraari maca aliqraari isagoo qirsan bima iltasamahu wuxuu iltisaamsaday wuxuu isku laasimiyey oo wa qabilahu uu aqbalay can illaahi xagga alle wixii uu isku laasimiyey ee uu ogolaaday asaga oo qiray tawxiidkiina ku dul sugan oon shirki u bixin haddii uu dunuubta noocaasi waxyaalahaasi ka dhacaan fa innahu isagu laa yakfuru ma kufrinayo bihi isaga kuma kufrinayo wayarjuuna waxay rajaynayaan lahu isaga almakfirata dembi dhaaf bay ilaahay uga rajaynayaan wayakfiru alla waa dhaafaa maa duuna daalika shirkiga waxaan ahayn liman yashaau ciduu doonuu u dhaafaa masaladaasina masaladii horeay farac ka tahay masaladii hore ayay masalatu liimaan ayay farac ka tahay cinda ahli sunna iyo ahlulxadiidka ruuxa muslimka ee muwaxidka ah ee tawxiidka ku sugan wax islaamnimadiisa iyo tawxiidkiisa buriye aan la imaanin islaamkii uu qirayee ogolaaday buu ku dul sugan yahay wax naaqid ah oo islaamkiisa jabiya lamuusan imaanin laakiin dembiye kalu galay ama waaweyn ama yaryar ruuxii waa muslim islaamnimadiisu way sugnaatay markaasuu dembiyo galay dembiyadaasi waa dembiye waaweyn laakiin tawxiidkii buu weli ku sugan yahay waa tawxiidsanayaa islaamkiibuu ogol yahay salaaddii waa tukanayaa wixii arkaanta iimaankaa waa la imaanayaa wax buriya oo islaamnimadiisii jebiya oo diinka baxa lamuusan imaanin isagoo sidaasuu dunuub waaweyn galay ama dunuub yaryar buu galay dunuubtaa waaweyn ee kale uu galayo diinta ka saari mayso diinta ka saari mayso kaga bixi maayo oo ma gaaloobayo ee waxaan leenahay uun waa mu'min faasiq ah soo ma a ah. yaani waxa weeyaan mu'minun biiimaanihi faasiqun bimacsiyatii waay iimaanka qalbigiisa ku jiriya khayrkuu la imaanayana mu'min buu ku yahay khaladkan iyo dembigan uu galayna faasiq buu ku yahay laakiin diinta kama bixinoo xeradii kama bixin saas macanaa yaani taasi maalan dad buu laayay ruuxii waa tukanayaa waa tawxiidsanayaa diinta islaamka waa ogol yahay qaatil buu noqday dad laynaya maxaa la samaynaya a kas buu dadkii u dilay ma gaaloobaya maya faman cufiya lahu min akhiihi shayءun faاtibaacun biاlmacruufi waadaaءun ilayhi bixsaan kii dilka sameeyey iyo kii wax laga dilay ama kii uu dilay iyo kii dilka sameeyey alla wuxuu u sugay walaalnimo alukhuwa baa loo sugay ukhuwo iimaani ah hadduu gaaloobi lahaa lama dhahen wa in طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba kooxood oo mu'miniinta ka mid ah hadday islaayaan ruux mu'minoo lala dagaalamo soo soo dembi weyn maa laba kooxoodoo mu'miniina hadday islaayaan iimaan baa loo sugay waxaa la yidhi waa mu'miniin wayna islaynayaan a soo ma a xadiiskii nabiga sal la xadidka abdidar waa kii ah a ruuxii dhinta jibriil baa yimid nabig sal la alay slam markaasuu wuxuu yihi man maata min ummatika laa yushriku billahi shay-an dakhala janna qultu wain zana wain saraq qaala wain zana wain saraq qultu wain zana wain saraq qaala wain zana wain saraq a yaani waxa weeyaan jibriil baa yimid wuxuu yidhi ciddii dhimato ummadaada ka mid oo tawxiidsanaysa oon shirki ku jirin jannaduu galaya markaasaa waxaan idhi buuhi ma xataa hadduu zinaystoo waxado xataa hadduu zinaystoo waxado buuhi waan ku celiyey buuhi haddana wuu igu celiyey buuhi waan ku celiyey haddana waa igu celiyey buuhi riwaayo kalena waxay ka dhigaysaa cidda hadalka nebiga markuu sheegay cidda hadalka ku celisay inay abudar yahay oo uu yidhi rasuul ilah xataa hadduu xadoo zinaysto nebigu yidhi xataa hadduu xadoo zinaysto tawxiid hadduu ku dhinto jannadu galay oo uu ku celiyey nebiguna jawaabtii uu ku celiyey markii dambena uu yidhi cala araqmi anfi abi darrin a marka yaani waxay kutusaysaa ruuxu isagoo dembi weyn ku dhintay inuu haddana jannada gelayo inuu mu'min yahay jannadana ruuxaan mu'min ahayn ma gelayo soo ma marka dunuubtaa waaweyn een gaalnimada keenaynin diinta lagagama baxayo laakiin maxay samaynaysaa iimaankaagae nusqaaminaysaa bas laakiin diinka bax ma ah sida ayaa khilaafsan madhabka ahlu sunnaha waxaa khilaafsan nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada oo saan haddaba soo sheegnay waxay qabaan dembi weyn ruuxu hadduuba galo diintii waa ka baxay hadduu sidaa ku dhintana aakharo gaal naarta ku waaraya wey adduunyadana waxaan ula dhaqmaynaa inuu murtad diin laawo ayah xoolihiisaa bannaan dhiiggiisaa bannaan soo muusan sinaysanin muslimba maaha halkaasuu istaagay oo hadduusan muslim ahayn maxaa xuduudda looga oofinaya maxaa loo jeedlayaa wuu zinaystee oo maxaa dhagax loogu dilayaa waa zinaystee waa murtad ee maa la dilo un laga takhalluso yacni xuduuddan ruuxa la marinayo waxay kutusaysaa inuu muslim yahay bal alxuduudu alkafaaraat alxuduudu kafaaraat si nebiga sal sl alay slam xuduuddaasaa ilahay ugu dambi dhaafaya marka saasay qabaan hal qodob baa udhexeeya labadooda muctasiladu waxay qabaan adduunka intuu joogo hadduu dembi weyn galo gaal weeyana dhihi mayno oo axkaamtii gaalnimada siin mayno gaalada siin mayno muslim weeyana dhihi mayno oo axkaamtii muslimiinta siin mayno laakiin waxaan leenahay manzila bayna almansilatayn ah, waa bidca ay la yimaadeen labada boos buu udhexeeyaa islaamnimana waa ka soo tegey gaalnimadiina ma siin karna axkaamteedii laakiin boos dhexdaabuu yuu yaallaa meel dhexe war meel dhexe wax la yidhahdo axkaam kusoo degtay ma jirto qur'aanka iyo sunnada iyo axkaamta shareecadu ama gaal bay u taallaa ama hee ama mu'min bay u taallaa muslim bay u taallaa xataa munaafiqiintu adduunyada axkaamta muslimkaay qaadanayaan soo saas ma laakiin labadaa waxaan ahayn kitaab usoo degay iyo axkaam ka hadlaysa lama hayo marka manzila bayna almanzilatayn min usuuli lmuctasilay ka mid tahay amaa khawaarijtu iyagu waa daa'ifada iyaguna dhibka badan ee muxuu ahaayey xilligii nebiga wax yar kadibba soo baxday ayagu warkoodu waa iska cadiya waxay leeyihiin adduunkana waa gaal aakharana waa gaal naartuu ku waaraya labadoodu waxay isku waafaqsan yihiin aakhare naartuu ku waaraya adduunyada xukunkiisana khawaarijtu waxay leedahay waa murtadiin laawa ah waxay leeyihiin manzila bayna almansilatayn adduunka unbay waxoogaa kala bedelan yihiin laakiin aakharo inuu naarta ku waaraya isku waafaqsay saas way macanaha qoladaasaa marka khilaafsan oo madhaba ahlusunna garab martay mas'aladan ah murtakibu alkabiira ah, ruuxa dembiga weyn ku dhacay ee muslimka ah dembigaasuna uusan ahayn midkii yani islaamnimada jabinaya ama islaamka burinaya uusan ahayn saas weyaan wayaquuluuna waxay leeyihin ina axadan ruux oo min ahli اtawxiidi ahlu ka mid a iyo waman cid ka mida yusallii tukada ilaa qiblati lmuslimiina muslimiinta qibladooda u tukada ruuxa qiblada muslimiinta u tukada u jeedsada waa muslimka macnaha low irtakaba hadduu sameeyo denban dembi hadduu fuulo oo sameeyo ow dunuuban ama dembiye hadduu sameeyo kahiiratan oo fara badan sakaa'iro dembiyadaasoo yaryar aw kabaa'ira ama waaweyn maca aliqaamati isaga oo ku negi oo ku dul sugan cala altawxiidi lilah tawxiidkuu ku dul sugan yahayoo tawxiidkii kama bixin waliqraari wa maca aliqraari isaga oo qiraya bima ltazamahu wuxuu islaaimiyey wuxuu islaaimiyey muxuu yahay yacni islaamkii uu qaatay ee uu aqbalay islaazimiyey iyo tawxiidkii waa qirsan yahay waliqraari wa maca aliqraari bima ltazamahu wa qabilahu uu aqbalay wuxuu iltizaamsaday ee uu aqbalay oo islaamnimada ah tiina weli waa qirsan yahay oo muusan ka bixin oo ma diidin oo kama noqonin can illaahi alla xaggiisa uu ka laasimsaday ama uu ka aqbalay fa innahu isagu laa yakfuru ma kufrinayo bihi dembigaa uu galay ma ku kufrinayo ayib laba mid wey marka xukumkiisa aakhara muxuu noqonaya adduunka waxaan siinaynaa waa xugum ruux muslimo faasiqa soo ma yaani masaajidii buu ku tukan mucaamaladii muslimiinta lala mucaamaloon dhiiggiisu waa macsuum xoolihiisu waa macsuum wahaa wahaakadaa sidii axkaamtii muslimkaa la siinaya aakhare maxaan leenahay aakhare waxaan leenahay laba mid waay hadduu intuu nool yahay dembiga ka soo noqdo oo ka toobad keenana ilaahay waa ka dhaafaya hadduu ku dhinto asagoon ka toobad keenin dembigii arrinkiisu waxa weeye taxta almashiica ilaahay doonitaankiisu hoos yaallaayo alla tabaaraka wa tacaala in shaaa cadabahu wa in shaaa cafa canhu hadduu doono alla wuu iska cafin oo intuu saamaxuu jannada iska gey bifadlihi wa mannihi hadduu alla doonana wuu cadaabi oo wuu ciqaabi oo dembiguu galay ee uusan ka toobadkeenina ku dhintay baa laga jari markii laga jarana xaggee buu ku dambaynaya yah jannaduu ku dambaynaya wuxuu noqonayaa ama shafaacuu ku soo baxaya ama ilaahay baa u naxariisanaya oo naxariista rabbi buu ku soo baxaya ama dembigii markii laga jaro waa ka soo baxaya akhiiran jannaduu ku dambaynaya saas daraaddeed ruux tawxiid iyo iimaan saxa ku dhintay naar ku waari maayo ama ilaahay baa cafin ama wixiisa markii laga jaro jannuu ku dambayn doonaa hada madhab ahlusunna waljamaca saas way macanaha adduunkana ma gaaloobaya axkaamta muslimkaa la siinaya saas daraaddeed sheekh wuxuu yidhi wayarjuuna waxay rajaynayaan ahlu sunnuhu lahu kaa dembiga weyn galay almakfirata dambi ilaahay dembi dhaafkiisay u rajaynayaan ayib maxaa yeelay aayaddii qur-aankuu keenay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay ma dhaafo in isagiyo addoommadiisa wax la wadaajiyo shirki ilaahay ma dhaafo laakiin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii aan shirki ahaynse alla wuu dhaafaa cidduu doonuuna u dhaafaa saas way macanaa marka cumuumkeeda maxay faa'idaynaysaa kabaa'ir الdunuub maa duuna الshirki taxta almashii'a wa a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saas weeyaan ayib <clears throat> masaladaasi marka oo ku saabsan ee ee muxuu ahaayey takfiirinta iyo gaalaysiinta iyo xukumka ruuxa la xukumo oo muxuu ahaayey diinta laga saaro acmaasha dunuubta uunahee aan gaalnimada gaadhsiisnayn in ruuxa diinta lagaga saaro waa madhab ulkhawaarij oo la xukumo inuu ridoobo diinta ka baxay lagu xukumo laakiin waxa uu galay iyo dembiguu galay hadduu yahay shay tawxiidkiisii jebinaya oo riddo keenaya oo islaamnimada lagaga baxo oo ama ictiqaad ah ama qowl ah ama ficil ah le intaba wuu noqon karaaye hadduu kaa la yimaado markaasi in la gaalaysiiyo diinta laga saaraayey ayaduna waxay u baahan tahay dawaabideeda iyo shuruudii shareecadu u sheegtay marba haddii ruuxa islaamnimadiisu marka hore sugnaato oo uu diinta soo galo si rasmiya islaamnimadiisu u sugnaato inuu islaamnimada ka baxo oo wax diinta ka saara uu ku dhacay markaa waxay u baahan tahay laba in la kala qaado ficilkiisa iyo wuxuu sameeyey in la xukumo taa waxaan leenahay waa gaalnimo waa riddo waa kufri ficilkiisa waa la xukumi mar hadday yacni nusuustu caddaynayso ficilkani inuu gaalnimo yahay ficilkiisiiyo qowlkiisiiyo wuxuu sameeyey waxaan leenahay waa gaalnimo iyadoo wax weeyaan waa iska cadday ama isaga laf ahaantiisa in la xukumo waxay u baahan tahay in shuruud intaa ka badan la helo way ka adag tahay markaa waana masalada loo yaqaano yaani waxa weeyaan takfiiru lmucayan shakhsiga gaalaysiintiisa iyo xukumiddiisu way ka adag tahay ficilkiisa iyo qowlkiisa si fudud baa loo xukumi karaa mar haddii daliilku ku cadiy laakiin isaga in la xukumo waxay u baahanaysaa shuruud siyaado ah intifaa'u lmawaanic ruuxan xaalkiisa in la qiimeeyo masalada uu ku dhacay maxay tahay waa masalo noocee ah tafaasiil badan bay u baahanaysaa taa marka in la ihmaaliyo oo shuruudii iyo mawaanicdii takfiirulmucayanka in la ihmaaliyo ama la fududaysto oo iyadoo la fiirinin ama la tixgelinin ruuxani gaalnimuu ku dhacay wabitaali waa gaaloobay markaba la saarana ayadana waxa weeyaan waa nasca ama waa fikr min afkaari alkhawaarij keliyata ma aha uun ruuxa dembi weyn galay uun gaalaysiintiise ruuxa ku dhacay ruux shayga mukhrijka ah ama gaalnimada keenaya ama naaqidka ah gaalaysiintiisa shakhsan ama caynan haddaan ijraagii iyo shuruudii iyo dariiqii shareecada la marinin ayada lafteedu waxa weeyaan waa arrin halisteeda la waa cidda gaalaysiinaysa waa cid noocee ah waa in la fiiriyo mu-'ahal ma u tahay ehel ma u yahay inuu xukunka noocaasoo kalea qaadan karo ilan cid walba ma qaadan karto leanna gaalaysiin ruux muslimoo diinta laga saaro oo la xukumo waa wax xugum la qaato midka ugu adag waa waxaa ka fudud inaad dhiiggiisa xukunto waxaa ka fudud inaad xoolihiisa xukunto waxaa ka fudud inaad furuujta iyo xubinka taranka xukunto axkaamta kaleo dhan waa ka fudud yihiin ruuxa inaad xukunto diintiisa xukunto mar hadday sidaa u adag tahay waxay u baahan tahay marka yaa ehelahoo qaadan kara in la fiiriyo wax cid walba ay ku durdurin karta maaha wax nin walba uu fooda la geli kara maaha yacni ahliye waa inay jirto waa midda labaade shayga ruuxu uu ku dhacay waa in la qiimeeyo isaga laf ahaantiisa waa in la qiimeeyo waa in la qiimeeyo duruufta uu ku nool yahay waa in la qiimeeyo yacni dhinacyo fara badan marka layska taago bay soo bixi kartaa marka gaalaysiintiisa ama in laga laga istaagoo markaa laga gaabsado arrin marka waxa weeyaan iyada lafteedu fudud ma ah waa arrin adaygeeda le macna xataa markuu shaygu naaqid yahay oo ruuxu ku dhaco waa in ijraaga iyo ariiqa haygu yani xukumka uu maro way mana wakhtalafuu waxay isku khilaafeen ahlu fii mutacamidii tarki salaa salaada ka tegiddeeda ruuxii u qastay almafruudati ama kuwii u qastay salaaddii almafruudati ee la waajibiyey xataa yadhaba ilaa uu tago wakhtuhaa wakhtigeedu uu tago min hayri cudrin cudurdaar la'aan kaa way isku khilaafeen xukunkiisa fa kafarahu waxaa gaalaysiiyey jamaacatun koox baa gaalaysiisay lima ruwiya wixii la wariyey darteed baana loo gaalaysiiyey can inabiyi laga wariyey sal ly slam annahu nebigu qaala inuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa addoonka iyo gaalnimada waxaa u dhaxaysa salaada ka tegitaankeeda ayib wa qowlii iyo odhahdiisa nebigu uu yidhi sal ly slam man taraka asalaata salaada ruuxii ka tagay faqad kafara waa gaaloobay waman taraka ruuxii ka taga alsalaata salaada ka taga faqad bari'at waxaa ka beri noqotay minhu xaggiisa dimmatullaahi ilaahay cahdigiisa iyo ballankiisa ballan ilaahay kuma jiro axaadiistaasaa loo deliishaday oo culimmada qabta inuu taariku salaadku gaal yahay ay u deliishadeen markuu ku yidhi dembi weyn oon gaalnimo gaadhsiisnayn ruuxa diinta loogama saari karo oo diinta kagama baxayo ba wuxuu keenay masale khilaafiye ah oo a'immadu ay ku kala tageen ma lagu gaaloobayaa mise lagu gaaloobi maayo waxay tahay waa masalada ah tarku salaa salaada ka tegiddeeda salaad soo camal maa salaaddu waa camal salaada ka tegiddeedu diinta miyaa lagaga bixi oo xerada dhan baa lagaga bixi miya mise waxaan leenahay taariku salaadku waa muslim caasi ah oo weli xeradii ku jira kee tahay wey macanaa wuxuu yidhi marka ahlu sunnuhu masaladaa way isku khilaafsan yihiinoo salaada ka tegiddeeda ruuxa u qastay oo kas uga tegay salaaduna ay tii faradka ahayd ee waajibka ay tahay ilaa wakhtigeedu uu dhammaado tago ruuxii salaadda sidaa uga tegey koox jamaaco ka mid a culimmada sunnadu iyo ahlulxadiidku way gaalaysiiyeen axaadiistanina u cuskadeen xadiiska hore maa bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa xadiidkaa waxaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi ibn maajah waana xadiid bal waxaa wariyey alimaamu muslim fii saxiixihi bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri tarku salaa lafdigaasuu ku wariyey waana xadiis saxiixa wey macnaha xadiis saxiixoo sugan wey xadiidka labaad ee uu leeyahay man taraka asalaata faqad kafar xadiid badan baa macnaha ku soo aroortay xadiidka ugu dhow waa xadiidka axmed iyo tirmidi iyo nasaa ibnu maaja ay soo saareen min xadiidi burayda oo nabigu yuri sal lla lay alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa ha ballanka noo dhexeeya annagiiyo gaaladu waa salaadda faman tarakahaa faqad kafar ruuxii ka tagana waa gaaloobay alimaamu tirmidi wuxuu ihi waa xadiid saxiixa xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay wakadalika ibnu xibbaan baa isaguna saxiixiyey xadiidkaasina waa kaas wey xadiidka u dambeeya uu yidhi waman taraka asalaata faqad bari'at minhu dimmat ullah isagana xadiidku macnaha waxaa soo saaray ibnu maajah min xadiidi abidarda wuxuu yidhi abudarda awsaanii khaliilii saaxiibkay baa wuxuu ii dardaarmay nebiguu ka wadaa sal lay slam wuxuu yidhi buu idhi anlaa tushrik biاllahi shay-an wain quطicta waxurriqta ilaahay cidna ha la wadaajinin khalqigiisa iyo isaga waxay isugu dareen haddaad rabto ha lagu googooyo hana lagu gubo xataa haddii lagu gubo lagu jarjaro ilaah iyo addoommadiisa waxay isugu dareen walaa tatruk salaatan maktuubatan mutacammidan salaad waajib ana kas ha uga tegin faman tarakahaa mutacammidan faqad bari'at minhu dimma ruuxii kas uga taga ilaahay ballankiisu beri buu ka yahy kuma jiro ballan rabbi tabaaraka wa alimaam alxaafid ibn xajar fi talkhiis wuxuu leeyahay sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin alimaam albuusiiri fii misbaaxi azijaaja isagu wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan sheekh albaanina wuxuu saxiixinayaayo lishawaahidihi buu ku saxiixinaya xadiidka dambe saddexdaa xadiid buu marka keenay oo ay u deliishadeen a'immadu taariku salaadku inuu gaal yahay masaladaasi waa masale khilaafiya laakiin daahirka qur'aanka kariimka aayado ka mid ah iyo axaadiista daahirkooda iyo ijmaacii saxaabaduba wuxuu ku tureersaday taariku salaadku inuu gaal yahay cabdullahi bnu shaqiiq abu salama kamaa cinda atirmidi waalxaakim fi lmustadrak isnaadin saxiix waa ka ka warinaya yani saxaabadu ridwaan calayhim maynan u arki jirin camal laga tago gaalnimo mayna u arki jirin salaada mooye yani camal laga tago oo gaalnimo keenaya saxaabadu waxay u arki jireen salaadda ijmaac buu tilmaamayaa inay saxaabadu saa arki jireen hadal saasoo kale aad salaada ka tegitaankiisa inay gaalnimo ahayd jaabir baa laga wariyaa isagana jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhu arda marka arrimahaasi waxay tilmaamayaan saxaabada ijmaacoodii bal ee arrinta markii la dabagalo taariku salaadku gaal ma aha waxay timid baa laleeyahay khilaafkeedu taabiciinta raggoodii ugu dambeeyey ee sikaaru taabiciin ah markay noolaayeen ayay soo baxday saxaabada agtooda wakhtigoodii taariku salaadku inuu gaal yahay doodi kama jira taabiciinta kuwoodii waaweynaa iyo awsaadu taabiciin lagama doodi jirin masaladaa iyada doodeedu dibbay ka timid waxaa la yidhahdaa zuhri ayaa inta la garanayo laga hayaa u horreeyey wax taariku salaadku gaal ma aha saa u horreeyaa la yidhahda zuhri markii laga tago gadaashiisay a'immadu marka isku khilaafeen afarta imaam iyo a'immadii la noolaa saddexdii qarni khilaafku markaasu yimid baa la tilmaamayaa macnaha marka taariku salaadku inuu gaal yahay waa madhabu madhabu asaxaaba iyo madhabu taabiciin iyo madhabu طaa'ifa min ahli اlxadiidi min ahli اlxadiidi walfiqhi yani waana sida raajixi xool badan taariku salaadku inuu gaalay lihadihi اladila wuxuu yihi marka watawala way way tafsiiriyeen wata'awala waxay ku awileen jamaacatun koox oo minhum ka mida ahlu sunnaha annahu isagu yuriidu annahu nebigu yuriidu inuu ula jeedo bidalika arrinkaa xadiistaa inuu ula jeedo man tarakaha ruuxii ka tagay jaaxidan asagoo diidan lahaa iyada qolyaha qaba inuu taariku salaadku muslim yahay jawaabaha ay ka bixiyeen axaadiistan baa waxaa ka mid a ah, man taraka asalaatadaa waxay yidhaahdeen tarkigan lagama wado yacni waxa weeyaan lagama wado tarkigii camaliga ee tarki tarki ictiqaadiya waa man taraka asalaata ruuxii salaada ka taga asagoo diidanba waajibnimadeeda oon oggolaynba saasaa laga wadaabay dheh oo halkaasay axaadiista u leexiyeen oo macnahaasay ku leexiyeen wata'awala saasuu ka wada ayib maxay daliishadeen waxay yidhahdeen kamaa qaala siduu yidhi oo kale yuusufu yuusuf calayhi salaam nebi yuusuf siduu yidhi oo kale innii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billah innii anugu taraktu waxaan ka tegey millata qawmin qowm diintood oo laa yu'minuuna aan rumaysnayn billaahi alla aan rumaysnayn ayib qowmkan diintoodaan ka tegey miyuu ku sii jiray nebi nebi yuusuf ya ma intuu ku jiray buu ka tegey innii taraktu maya nebi yuusuf weligii qowmkan gaalnimadooda kamana qayb gelin ka midna ma noqonin marka tarkigan maxaa laga wadaa waay bimacnaa waxaa laga wadaa tarka juxuudin innii taraktu waan diiday waay a innii taraktu ka tegid oo ictiqaadi ah waayo waan inkiray waan diiday mana ogoli marka man taraka bimacnaa man jaxada ruuxii ka taga isagoo oo diidan qur-aankaana isticmaalay tarkiga oo bimacna aljuxuud loo isticmaalay halkaasay mariyeen sidaasay axaadiista kaga jawaabeen waxayna ku xambaareen waa ruuxii salaada ka taga isagoo faradnimadeeda diidan marka waa gaaloobaya waa ijmaac marka waa la isla ogolaya ruuxii salaadu waajib ma aha dhah oo waajibnimadeedaba diida kaa gaalnimadiisa laislama diidanaa ee waxaa laisla laga doodayaa ruux ogol inay farad tahay inay waajib tahay laakiin wahsi uga tegaya marka la yidhahdo war tukana warniyo waan caajisnahay dhahay waan waan tukan doonaa insha allahu tacala lakiin waxoogaa naf iyo shaydaan baa i wata iyo maruu yidhahdo maryihii baa iga nijaasaysan iyo meelaha ku wareegaysta meelaha ku wareegaysta laakiin salaaddii inay waajib tahay oo laygu leeyahay waan qirsanahay laakiin waa un ka wahsanaya nin ninkaa wey ninka laga doodaya laakiin ka soo istaaga salaaddu maba jirta waajiba iguma aha kaasi waxa weye waa murtad kaa gaalnimadiisa hadal kama noola isaga saas daraaddeed baa culimmadu waxay gaalaysiiyeen oo diinta ka saareen bilitifaaq oo uusan muslim ahayn ee dariiqooyinka suufiyada qaar xag jirsi ah oo yidhaahda takaaliiftii baa naga dhacday yacani weliga baa waxay yidhaahdaan siduu u socdo u socdo u socdo wuxuu gaadhaa xilli aan waajibaadka dhanba ay dushiisa ka dhacayaan oo qalinkuba laga kor qaadahay oon salaad lagu lahayn oon seke lagu lahayn waa weli ilaah bay leeyihi ka noocaasoo kale ah waa diinlaawo murtad a ah waay bilijmaac inuu weli yahay iskaba dhaaf saas maanaa leanno salaad dhacaysa oo ruuxa ka dhacaysa oon lagu lahayn layguma le salaad waa kufri waa gaalnimo wey maana adugu ama shaydaan ha ku dhaafiyo yaani wax weeyaan intuu weli kuu muujiyo meelaha ha kula galo ama cisyaankaaguba ha kaa tegsiyo salaadda inkirkeeda ha kugu bixiyo maanaa taa marka maaha marka halkaasay ku awileen ta'wiilkaasi ay a'immada qaarkood mareen yacni wax weeyaan oo in lagu awilayo nusuustan gaalaysiinaysa in laga wado kii diida faradnimadeeda iyo waajibnimadeeda ta'wiilkaasi waa ta'wiil waxoogaa aan maqbuul ahayn cala araajix waa ta'wiil aan maqbuul ahayn axaadiista qaar ka mid ahna yacni ku cado bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa wa bayna ashirki lafdi kala odhanay daahirka qur-aanka iyo marka ijmaacii saxaabada iyo daahirka axaadiista iyo ta'wiil noocaasa looma leexin karo waxay isla ogolyihin <coughs> a'immadu ruuxa salaadda ka tegey ee taariku salaadka waa lasoo waa loo yeedhayaa bay leeyihin yustataab baa loo yeedhaya waxaa la leeya war salaada tuko hadduu tukan waayo waa la soo xidhayaa waa la soo qabanayaa salaada tukaa la leeya hadduu markaa tukan waayo waa la dili maxaa loo dilayaa qolada qabta diintuu ka baxay waxay leeyihiin yuqtalu ridda waa murtad diin la'aan baa loo dilayaa maxaa ka dhalanaya markaa ra'yigaas in uu yahay gaal dhintay oon salaatuljanaaze lagu tukanayn oo qubuurta muslimiinta lagu aasayn oo aan xoolihiisa la dhexlayn waxay leeyihiin yuqtalu ridda waa qolada qabta wuu gaaloobay qolyahan kale qaba muusan gaaloobinna waxay leeyihiin yuqtalu xaddan waxaa loo dilayaa xad baa loo dilayaayo waa muslim galay wax keena dilkiisa sidii ruux ruux dilay oo kale waa la dilayaa laakiin maxaa loo dilayaa xaddan ruux isagoo guuru u horreeyey zinaystay oo kale waa la dilayaa laakiin maxaa loo dilayaa xaddan qoladaasu la mid yahay bay dheh qoladaasi marka waxay leeyihiin waa muslim muslimuun la dilay ha lagu tukado oo qubuurta muslimiinta ha lagu aaso axkaamtii muslimiinta siinaya laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah iyo a'immo kale waxay leeyihiin ra'yigaasina waa ra'yi aad wajihi u ah maqbuulna ah ruux salaada rumaysan oo inta la soo qabto la yidhaahdo ama waa lagu dilayaa ama tuko oo tukashadii ka doortay in la dilo waxaan marnaba suuroobi karaynin inuu salaada rumaysan yahay waajibnimadeeda maba dhici kartaba naftiisa inuu ku furto shay uu rumaysan yahay inuu waajib yahay ama mashruuc yahay war samee naftaadana ku furo in laga waayo oo uu dil ka doorbido waxay leeyihiin taasi waa deliil cad oo kutusaya inuusan rumaysnaynba salaaddu inay yani camal mashruuca tahay markaasoo kaleeto marka yani eh, in laga doodo islaamnimadiisa maba aha leeyihin inuu muslim yahay in lagu doodo maba ahaba gaalnimadiisu markaa way iska caddahay bay leeyihin manaha saas weyaan wa ta'awala jamaacatun kooxbaa macnaha eh, ta'awushay oo minhum ayaga ka mid a ah, axaadiistaasay tafsiirkooda iyo macnahooda dhinac kale u leexiyeen oo waxay ku leexiyeen annahu nebigu yuriidu wuxuu ula jeedaa bidalika arrinka man tarakaha ruuxii salaada ka taga jaaxidan isagoo diidan lahaa iyada diidan oo faradnimadeediiyo waajibnimadeediiba inkirsan kamaa qaala sida uu yidhi oo kale yuusuf calayhi salaam innii taraktu millata qowmin qowm diintood baan ka tegey oo laa yu'minuuna billah yacni waxa weeyaan tarka juxuudin waa diiddo ka tegitaankeed waa diiddo uu diidan yahay ka waan diidanaha wey macnaha macnahaasaa tarkiga laga wadaa tarkigan xadiiskuna kaasoo kaleu la mid yahay ayay markaa mareen hada wabillahi towfiiq w sali allahuma w sllam cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi